wasalaamu calayhi laa yaxillu xalaal ma aha oo ma bannaana damu mri'in muslimin qof muslima dhiiggii marna xalaal ma noqdo ilaa biixdaa alaain saddex arrimood midkood mooye wax kale xalaal ku noqon maayo yacni dhiiggiisa kuma bannaanaado ilaa saddexda arrimood mid ka mida mooye saddexdu waa kuwe kan koobaad waxaa weeye athayibu zani athayibu qofkii nikaaxa soo maray oo azaani zinaystay zinana la yimid marka waa qof nikaax soo maray rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdo isagoo nikaax soo maray haddana zinaystay kaa dhiiggiisu waa bannaanyahoo waa la rajminayaa dhagaxaa lagu dilaayo waalnafsu binafsi kan labaad waxa weeye waalnafsu naftiina wuu ku bannaanaanayaa oo binafsi biqatli nafsi naf dilkeed ou dilay yaa dhiiggiisu ku bannaanaanaya qofkii qof muslima dilo isagana dhiiggiisu waa bannaan yahay waa loo qisaasaya wataariku lidiinihi midka saddexaad wataariku kii ka tegay weeye lidiinihi diinkiisii ka baxay oo ridoobay diinta islaamka ka baxay weliba almufaariqu faaruqay oo isaga dhex baxay liljamaacati jamaacadii muslimiinta ay lahaydna ka dhex baxay oo firaaqeeyey oo ka tegey kaasna dhiiggiisu waa bannaan yahay xadiidkaas musanifku wuxuu yidhi rawaahu albukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaas wariyey oo saxiixoonkooda ku soo saaray labada kitaabo saxiixa saxiix bukhaari saxiix muslim ayay ku soo saareen waxaa kaloo wariyey afarta sunanka abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja way soo saareen sunankooday ku soo saareen sidoo kale imaamu axmed fii musnadihi buu ku soo saaray ibnu xibbaan fii saxiixii buu ku soo saaray riwaayada marka muslim ee saxiixiisa uu ku soo saaray hadda midan uuna yidhi wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca waxay leedahay riwaayada muslim altaariku lilislaami qofka diinta islaamka ka tegey ayaa la yidhaahdaa yacnii islaamnimadii ka baxay meesha altaariku lidiinihi la yidhi ayuu leeyahay altaariku lilislaami islaamnimadii qof ka baxay wey riwaayada oo tirmidi oo warinayo isaguna waxa weeyaan yacni lafdiga waa alfaada unbay ku kala duwan yihiin oo tirmidi oo kale xadiidka cuثmaan ibni cafaan oo xadiidka uu rasuulku ka soo saaray can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu yidhi saddexdaa qolo markuu tirinayay rajulu kafara bacda islaamihi qof gaaloobay markuu muslim noqday dabadeed dhiiggiisuu bannaanaanaya أو zanaa bacda ixsaanihi ama zinaystay markii uu nikaax soo maray kadib zina zina la yimid aw qatala bigayri نفس ama qof dilay iyadoo qofuu u qisaasayo aynan jirin saddexdaas waa saddexdii riwaayadii muttafaqa ahayd tirmidina lafdigaasuu ku wariyaa lafdiga imaam anasaa'i isagana uu ku wariyey waxa weeye rajulun zanaa bacda ixsaani saddexda qofood waa mid markii uu dhowrsanaaday kadib nikaax saxiixa uu maaragtay horay ula yimi dabadeed sinaystay markaasuu yidhi facalayhi arajmu riwaayada nasaa-i qofkaas waa in la rajmiyo buu yidhi rajmi baa ku waajiba waa dhagaxa lagu dilayaa wey aw qatala camdan ama si kas ah ula kaca ayuu qof u dilay facalayhi اlqawadu qisaas ayaa ku waajibayso riwaayada nasaa sidaasuu leeyahay aw irtada bacda islaamihi ama wuu ridoobay asagoo muslim noqday dabadeed facalayhi اlqatlu dil ayaa isna ku waajibaya buu leeyay marka saddexdaa riwaayaadka alfaada ha kala tagtagsanaato laakiin madmuunku waa isku mid un weeye madmuunku waa isku hal xabo weeyaan waxa weeye saddexdaa arrimood waa saddexda arrimoodoo qofka dhiigga muslimka dhiiggihiisa uu ku bannaanaan karo qofka laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah yidhi oo diinta islaamka soo galay waxa uu dhiiggiisa ku bannaanaan kara weeyaan xadiidka qaybtiisa hore nebigu wuxuu yidhi laa yaxillu damu mri'in muslimin ilaa biixda alaatin waxaan qaybta hore ka garanaynaa dhiig qof muslima in la daadiyo inay xaaraam tahay marna aysan bannaanayn kitaabka ilaahay baa qorayo aayaadka qur'aanka buu rabbi ku sheegay axaadiis fara badanoo rasuulku ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qofka markuu laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullahi yidhaahdo inuu macsuumu dam yahay dhiiggiis inuu dhowrsan yahay ijmaaca maaragtay kelimadda ijmaacuna waa ku guntamay iyadana waa shay mujmac calayhi ah in dhiigga qofka muslimka uu muxaram yahay oo marna la daadin karin bal qofka daadiya qof muslima gardarro ku dilaa iyo xaqdarro waciid shadiida oo aad iyo aad u daran ayaa ku soo arooray qur-aankoo kale wuxuu nebi llaahi maxamed allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fi suurati الnisa wman yaqtul muؤmina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha wغadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima yacni intaasoo shay baa la iskugu daray qofka qof muslima oo mu'mina ula kac iyo kas u dilaahi oo aan khata ahayn iyo gef uusan uga dhicin jasihiisu waxaa la yidhi horta waa naar oo ku waaray jahannamo wey waa ku waaraa wuxuu alla xaggiisa kala kulmaa caro rabbi oo u caroodo lacnad buu la kulmaayo naxariista allah laga fogeeyaa cadaab weynna alla agtii buu ku leeyahay waa waciid allah rabbulciza ayaa hadalkaa odhanaya weeyaan marka qofka mu'minka ah dhiiggiisu marna ma bannaanaanayo waa muxaram wax haddal iska bannaystay oo ama qabyaalad lagu bannaystay oo lagu dilo reer hebelow u dhashay la yidhaahdo oo maaratay qabiil ahaan qofka loo dilo ama loo dilo magac diineedoo jihaad khaldan oo aan jirin inta la sheegto dad muslima ah lagu laynayo waxaasoo dhan uu ciidkaasi soo gelaya jihaad khaldanoo aan jirinoo kii nabiyullaahi moxamed uu jiday aan ahayn nabi maxamed muslim kuma jihaadi jirin dad muslima kuma jihaadi jirin gaalo raayadooda ay caddahay oo maaragtay u dagaalamaya litakuuna kelimat lkufri hiya alculyaa buu la dagaalami jiro ciidan ah buu iska dhicin jira laakiin dad masaajid ku jira iyo muslimiin iyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam jihaad kuma sheegi jirin lamana ogola bal qofka muslimka dilkiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaama hal qofoo muslim oo la dilo iyo adduunkoo dhammaadaba alle agtiisa inay fudud tahay adduunkoo tago oo eber noqdo baaba baaba'o siduu nabigeenna leeyahay la zawaalu dunya ahwanu cala allaahi min qatli rajulin muslimin adduunkooba zuulo baaba'o yaa waxay ka fudud tahay qof muslima dhiiggiisa oo la daadiyo oo la dilo ay ka fudud tahay yani adduunkan oo dhan oo baaba'o samaawaadkiisa ardadiisa maaragtay xidigihiisii ajraamtii falakiga makhluuqaadka kale xayawaanaadkii waxa ku jiro dhan oo eber laga dhigo iyo hal qof muslim oo la dilo ilaahay agtiisa waxaa ku fudud adduunkoo tago yani waxaa agt alla agtiisa ku culus dhiigga muslimka oo la daadiyo yo aad iyo aad u culus weyaan wuxuu rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha marka la tago waxa ugu horeeya qofka la weydiinayo inuu yahay dadka lagu kala xukumayo dimaada iyo dhiigga inuu yahay wuxuu nabigeenna yidhi awalu maa yuqdaa bayna alcibaadi yowma alqiyaama fi dimaa allah subaa awalu maa yaqdi allah wuxuu rabbi xukumo waxa ugu horeeyo qiyaamo markaad tegtid waa dhiigga muslimka aad soo daadisay ayaa xukunka ugu horeynaya wya marka sidaa darteed qofka dhiigga muslimka inuu aada iskaga ilaaliyo baa la rabaa dhiigga muslimka inuu aada iskaga ilaaliyo wailaa haddii uusan dhiigga muslimkaa uu faro la galo oo dhiig daadiyo camal khayroo loo koryeelayo ma jiro siduu rasuulkuba tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka intuu camalkiisu waasacnimada u haysto oo laga aqbalayo oo ilaahay subxaana wa tacaala camalkiisa uu rafcinayo waa intuusan dhiig muslim gelin wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu اlmu'minu fii fusxati min diinih maa lam yusib daman xaraama faidaa asaaba daman xaraama dallaxa qofka muslimkaa inuu waasacnimo xagga diinkiisa ku sugan yahay kama zuulo oo camal khayr uu samaynayo ilaahay daacada u furo laga aqbalo khayr badan loo aqbalayo loo koryeelayo ka zuuli maayo haddii uusan dhiig xaraama uusan ku dhicin uusan dhiig daadinin hadduu dhiig muslim dhiig xaaraama uu daadiyana yani qofkaasi acyaa wanqataca can ilcamal waxaa way ballaxada macnahaasaa loo jeedaa camalkiina waa ka go-ay wax khayro loo koryeelayana ma jiro weyaan marka xadiidkaas laa yaxilu damu mri'in muslimina la yidhi qof muslima dhiiggii ma bannaan mafhuumka waxaa laga fahmaya dhiigga gaalku inuu bannaan yahay laakiin waa gaalka xarbiga oo kula dagaalamayo gaaloo dhan ma aha gaaloo dhan ma aha midka xarbigaa kula dagaalamayo yaa la yidhaahdaa maxaa yeeley haddii uu yahay gaalkaas haddii uu yahay qof mucaahad ah oo muslimiinta cahdi ay la galeen ama musta'man uu yahay oo la ammaan geliyey walow qof muslimaba habaadge hal qof muslima ha ammaan geliyo ama uu dimi yahay oo muslimiintu ku dhex nool yaho jizye laga qaado mar hadduu sidaa yahay dhiiggiisa isagana waa xaaraam lama daadin kara gaal waay waa isagoo gaal ah lama dili karo lama ogola yacni mucaahad waxaa la yidhaahdaa sida nebiyullaahi moxamedba markii uu quraysh sulxiga la galay heshiisoo la galay waa quraysh oo la yaqaano oo dagaalamaysay oo islaynayeen bay xudaybiye heshiis ku galeen sulxi baa la yidhahdaa heshiisaa dhex maray mucaahad wey marka cahdiga intuu jiro lama burinayo laguma qofka mucaahadka oo lala ballamo oo yani muslimiintu ay cahdi la galeen iyo ballan dhiiggiisa haddii la daadiyo nebigu wuxuu ku tilmaamay qofkii daadiyo raaixat aljanna inuusan arkaynin jannada carafteeda inuusan arkaynin inuu galo iska badaaba jannada xataa carafteeda udeegeeda inuusan marna arkaynin waxaa la mid ah qofka la yidhaahdo musta'minka mustaman waxaa way qofka ammaan la geliyo ammaanaa la siiyey bilaadda muslimkuu soo galay yacnii zamankeennan hadda waxaa jiro curfi waxaa jiro lagu yaqaano oo ah in qofka tashiiro lasoo siiyo fiisa oo soo qaato yacani fiisada waa maxay waxaa la siiyey ammaan baad ku gelaysaa dalkaa soo gal waa laguu ogolaaday weeyaan mustamanaa la yidhaahdaa haddii marba dhulkaa yimaado in lagu xadgudbaahay ma aha xaaraam dhiiggiis in la daadiy waa xaaraam wey gaal kaafira ha ahaada durrag wuxuu doona ha noqdo marba haddii uu yahay musta'man oo ammaan la siiyey lama ogola dhiiggiisa in la daadiyo waxaan ognaha xadiidkii yani umuhani cali bn abi aalib walaashii umuhani binta abi aalibin ayaa waktigii nebiga maka uu furtay fatxu maka yaa waxaa dhacday nin bay ammaan gelisay mushrikiintii ka miday tiri anaa ammaan geliyey yani waa ajiirkeygii anaa badbaadiyey bay tiri waa gabar cali bn abi aalib baa u yimid oo yidhi ninkan mushrik weeye waa kaafir anaa waa dilayaa buu yidhi umuhaani way tagtay nebigay u tagtay calayhi salaatu wasalaam markaasay tihi rasuulka ilaahayo waxaan kuugu imid walaalkay cali bn abi aalib wuxuu rabaa nin aniga aan ammaan geliyey oon aniga maaragtay badbaadiyey inuu dilo buu doonayaa ee ka warran rasuulka allah nebigu wuxuu ku yidhi qad ajarnaa man ajarti ya ummahaani qofka adiga aa badbaadisay annagana waa badbaadin laguma xadgudbi karo marka iska daa dowlad dad ay ay fasax siiso dalka soo gala tiri iska daa odayaal iyo khiyaar iyo dad waxgarada waxay siiyeen gabar hadday muslimad ah ay tidhaahda anaa ammaan geliye anigoona ammaankayga ku jiraa in lagu xadgudbaa waa xaaraam wey gaalba ha ahaado lama ogolo lamana dili karo dhiiggiisana ma bannaan marka yani waxa weeyaan mucaahad iyo mustamin baa la yidhaahdaa amaan amaan buu dalbaya yani qofka mustamanka wuxuu u imaan karaa tijaaro ganacsibu dhulka u imaan karaa tacliin u imaan karaa inuu wax ka barto u imaan karaa wuxuu u imaan karaa maaragtay eh, inuu xataa nin xirfad lahoo meesha ka shaqaysto oo yani ama dhakhtara ah ama wax lamida ah ama wax ummadda u tarayo qabanayo u imaan karaa in lagu xadgudbo oo la dilo ama la taabto marna lama ogolo marba haddii ammaan uu kusoo galo macsuumu dam ayuu noqonayaa wuxuu allah leeyahay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'manahu ayaddaa fiiri qof mushriga ah hadduu kuu yimaado istijaaro ku weydiisay badbaado nabigeenna lala hadlaya badbaadi baa le nabadgeli weliba inta muslimiinta la jooga ilaa kalaamkii ilaahay uu dhagaysto oo qur-aankii iyo sunnadii iyo dhaqankii muslimka u barto u arko haddii uu qaato islaamana falilaahi alxamdu waa sidii la rabay hadduu islaami waayo uma abliqhu ma'manahu meeshuu ku badbaadayay gaarsii in lagu xadgudbo lama ogola bilaadda muslimka intuu joogo meeshii uu ku badbaadayey dalkiisa ilaa la geeyo xataa isagoo muxaariba dhul muxaariba uu ka yimaado laakiin ammaan la siiyo lama ogola waa taa weeyaan kan saddexaad waa dimi baa la yidhaahdaa dimi waxaa waaye nin bilaadda dadka muslimiinta ay qabsadaan markay qabsadaan dadka ilaa ilaa islaama lama dhihi jirin diinta islaamka soogal lama dhihi jirin amar iyo dagaal laguma gelin jirin qofka iqnaacu kusoo geli jira qanacuu kusoo geli jira hadduu diido qofkan waa la ilaalinaya dhiiggiisaa la ilaalinaya sharaftiisaa la ilaalinaya maalkiisaa la ilaalinaya xaasaskiisa owlaadiisaa la ilaalinaya xoogaa lacagaa laga qaaday muslimiinta ay jizya loo yaqaanaa laga qaadaa kaasoo kale isagana in lagu xadgudbaa waa xaaraam lama ogola marka yacni maadaama nebigu uu yidhi laa yaxilu damu mri'in muslimin qof muslima dhiiggii ma bannaana kaafirkana saddexdaas ka midihii midna ma bannaana in dhiiggiisa lagu xadgudbo weeyaan in la daadiyo lama ogola wey saddexda marka dhiigga muslimka uu ku bannaanaanayo xadiidkaana noo sheegay kan koobaad waa afayibu azani qofka nikaaxa soo mara rag iyo dumar wuxuu yahayba ee zinaysto waxaa weeye dhiiggiisu waa bannaanyahay waa la rajminaya rajmi ayaa lagu dilaya waa la rajmini afayibu zani macnaha waxa weeye nikaax saxiixa oo nicmaa ilaahay siiyey oo u xalaal ah xalaashiibu inta ka gudbay buu xaaraan aaday waa taa weeyaan goorma marka zinadii la xaqiijinaya zinadaas rajmiga marka la rajminaya hala dila la leeyahay waa goorma u fiirso islaamka soo u asturay lama ogolo qofka waxa lagu dili karo oo zinadu ay ku sugnaato iska dil ma ah waxay ku sugnaato waa inay afar nin oo rag ah rag cuduul ah oo la yaqaano inay arkaan ninkan iyo haweentan iska zinaysanayay ee alaabtooda isku dhex jirto inay indhaha saaraan see lagu arki karaa yani zamankeena ma suuroobi karta in la arko banaanka dad isku fuulaa lagu arki karaa keliya sooma sida xayawaankii dad banaankaas ku qabsaday ayaa la arki karaa haddii gurigiisa uu soo xirto adiga inaa fatashto lagaama rabo inaa barbaarto lama rabo wixiisa u asturan yihin ilaah u astura adig faraha ka qaad ha baarbaarin marka dadka la leeyahay ha la rajmiyo waa waxa xayawaankii oo kale bannaanka isku qabsaday ilaa afar qofood ay arkaan labadan qofood yacni maaragtay eh, xumaanta ay samaynayaano weliba labadoodii qalab ay isku dhex jiraan inay arkaan markaasaa la rajmin karaa afarta markhaati ay ka markhaati kacaan haddii saddex ay aragto mid afraad uusan arkin oo saddexda ay sheegtoo tiraahda annagaa aragno indheheenna saarnay saddexdooda xadulqadafaa lagu samaynaya min siddeetan jeedala lagu dhufanaa waa la garaacaya maxaa yeele midka afraad baa maqan mid afraad lama hayo saddexdooda laftooda la garaacay iska daa in ayaga la tacsiire islaamku marka sidaas uu ilaaliyey waxaa kaloo lagu ku sugnaan kartaa zinada iqraar qofku inuu isagu qirto oo yidhaahdo anigu waa zinaystay halay xado nin waxaa jiray maacis la yidhaahdo iyo gabar khaamidiye la yidhaahdo iyo nebigu uu rajmiyaa jiro ninka maacisa nebiga u yimid riwaayadka way tilmaamaan markaasuu yidhi yaa rasuula allah innahu qad zana yani waan zinaystay buu ka wara faahirnii yacni maaragtay xadka iga oofi nebigu waa ka jeestay yani xataa waxaa la rabaa shubhooyin inaad u raadisto dadka qofka xataa waa zinaystay inaad shubha u raadisaa la rabaa wuxuu leeyahay nebigu waa ka jeestay markaasuu dhinac kale uga yimid u yidhi ya rasuula allah innahu qad zana waa ka jeestay mar saddexaaduu sidoo kale ku yidhi waan zinaystay nebigu waa ka jeesanayay markuu saddex jeer ka jeestay yo markii afraado intuu ku soo jeestay buu yidhi abika junuunun niyo miyaad waalan tahay buu yidhi ma fiyooda mise waa waalan tahay markaasuu yidhi laa wallah waa fiyoobahay buu yidhi xataa cudurdaar inaa u raadisid baa lagaa raba qofka war mawaalibaa kugu jirta buu rasuulku yidhi mayuu yidhi markaasuu weliba kuma simanine wuxuu nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkiisii qaraabadii uu ka dhashay dad odayaal ka midoo intuu u diray buu yidhi war ninkan bal fiiriya hadda ka hor ama xataa waali hore hore amuubar u waashay bal alla soo raadso hore ama u waashay waali hore amay jirtay markaasaa la kuma ogin rasuulka ilaahi waali hore kuma aanaan arag markaa kabacdibu haddana wuxuu yidhi amuu ninkan wax maskaxdiisa wareeriyo khamre iyo wax lamida ah amuu soo cabo markaasuu rag u diroo yidhi bal soo uriya inay khamradii ka soo uraysa in kale bal fiiriya markaasaa la raadiyo lasoo uriyeo layidhi maya kuma aragna wax khamraahu soo cabayna ma markaa kabacdi baa marka xadkii laga oofiyey ilaa isagaa qirartay isagaa qirtay waa intaas weeyaan iqraara la rabaa waxaa la mida gabadhii yacni ninkii iyadoo nin qabo ayaa nin kale nin xoolo wiilkiisa xoolo u ilaalinaya qowsaar u ahaa ayaa ka sinaystay gabadhii haweentuu ka sinaystay markaasay arrintii intay isku qabsadeen ila dad cilmila maahe ay waxay ku heshiiyeen ninkii inuu bixiyo kii wiilkiisii oo wax kufsaday oo islaanta fuulay inuu bixiyo boqol arya iyo addoon inuu siiyo ayuu ku heshiiyeen markaasuu yidhi nina inta u yimid oo u sheegay warku wuxuu ku yidhi war sharcigu saa ma aha nebi maxamed si kaleu sheegay saan ma aha markaasay nebigu u yimid ninkii kii wiilka dhalay iyo ninkiiba u yimid markay u yimaadeen buu arrinta u sheegay saasa wuxuu jira wuxuu yidhi xoolahaada iyo addoonta aad aad dhiibtayba adaa laguu soo celinayaa horta ciddaan qaadan mayso wiilkaadana waxaa laga rabaa jaldu miatin wa taqriibu caamin ilaa nin nikaax hore u maray maaha wiilkiisii hore nikaax uma soo marin boqol jeedal ha lagu dhufto magaaladana meel kale uusan zino ka arkaynin haloo ha loo taxaabo ha loo diro manaa haloo tarxiilo amaa midkan ninkan xaaskiisa wuxuu yidhi saxaabi unays la yidhaahdabuu diro o yidhi uqdiya unaysu ila mra'ati haada ninkan xaaskiisa aad fain ictarafat farjumha hadday ictiraafto oy qirato tiraahdo waa iga sinaysta ninkaas markaas rajmu xadkii ka oofi markaasaa sidaasaa xadkii looga oofiyey marka qofka in shaahid la helo oo markhaati la helo iyo in la helo iqraar oo qofku asagu qirto yaa la rabaa inta cudurdaar u raadin kartana inaad u raadisa baa la rabaa laakiin waxyaalaha zamanadana soo aragnay inta soomaalidana weliba khaasatan dad aanan maaragtay diinta shareecada islaamka aan fahmin laakiin xamaas badan oo iska hayo waxay samaynayaan guri lagu qayilo waa waa maqasheen marayna soomaaliya xamar oo kale meel containerku ku qayilahayo ragii naago isku ragii dumar isku dhex jiro miina inta ku wareejiyeen bul siiyeen macaayagoo dhan isla qarxiyeen waa gubeen kulligood meesha ku gubeen waa dad iska qayilahay ama meesha ku dhex jiroo kale wax lamida waxaasi waa fiqhu waxaan wax saxma wax wanaagsan ma yacni dadka fiqhu gaarsiisay weeyaan waxaa la yidhi marka athayibu zaani xadiidkaa yidhi soo maaha hadduu laakiin uusan dikri yahay gabadhu aysan nikaaxna soo marin ninkuna uusan nikaax soo marin la rajmin maayo waa la karbaashaya boqol jeedal baa lagu dhufanaya markii afarta qofna ay arkaan ama ay qirtaan ba amal maaragtay la garaacaya maaragtay eh, labadooda boqolka jeeda lagu dhufan raggana taqriib lagu samaynaya weyaan zinada waxaa soo gelaya baabkeeda baab baabkan zinada waxaa soo gelaya liwaadka liwaad waxaa la yidhahdaa raggoo isku tago laba ragoo isku tagaan waxaa hadda gaaladu ay la qaylinayaano maraykanka iyo reer galbeedka iyo ay rabaan afrikaanka iyo dadka muslimiinta inay ku barbaariyaan rabaan maarata waa qaniisnimada inay dadka ku faafiyaan ay rabaan iyagana sidaasoo kale buu soo gelay bal waa ka xun yahay zinada waa ka sii xun yahay yani waa ka khabidsan yahay waxaa la yidhaahdaa markii liwaad uu la yimaado looma fiirinayo nikaax horan u soo maray mise uma unan soo marin loo fiirin maayo mar walbaba xukunkiisa waa dil wey waa la dilaya maxaa yeele nebiga wuxuu yidhi man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luutin faqtulu lfaacila walmafcuula bih qofkii aad aragtaan isagoo qowmu luut ficilkiisu samaynayo kan samaynaya kan lagu samaynayo labadaba dila buu yidhi rasuulka alayh isalaatu wasalaam marka loo fiirin maayo waa bikri iyo nikaax ma soo marin iyo nikaaxu soo maray iyo maahe waa loo dilayaa yacni qofkaasoo kale waa la rajminaya weyaan waxyaalaha culummadu xataa waxay dhahaan dadka waana shay jira w istixlaala la yihahda hadduuba qofka xalaashado ka la leeyahay hala dilo waxaa weeye waa qofka isagoo muslima waxaan inay xaaraam yihiinna aaminsan laakiin ficilkan sameeye wey la dilaayo laakiin labadii isguursatay ka waran oo la yidhi xuquuqay leeyihin sida rag nin nin haweentiis sida gaaladu wado ay xalaashadaanoo la leeyahay maxkamad baad meherinayso xuquuqda ninka iyo haweenta ay leeyihiin oo kale ay leeyihiin oo sidaasoo kale ay nin iyo xaaska isku noqdaan istixlaala la yidhaha waa gaalnimo waaba kufriba qofka ku gaaloobaya diinka uga baxaya riddaaba loo dili kaasoo kale maba ahaba xataa maarata liwaad keliya waa dhaafay kees codkiisa waa dhaafay marka masaladaasna waxa weeyaan haddii uu dadkaas zinada samaynayo ama liwaadka samaynayo ay dad baaliqiina yihiin buluuq qaangaar ay yihiin caqli leeyihiin intaa unbaa la fiirinayaa liwaadka iyo kulli waa la iyo shaahid shaahid shawaahidii markhaatigii iqraarkii intaasaa la rabaa marka xadiidka marka athayib zani arrimahaas way soo gelayaan wاlnafsu biالnafsi yani marka laga hadlayo annafsu biالnafsi waxaa way qofaa qof soo dilay xaqdaruu ku dilay oo camdiya ilaa wuxuu noqdaa waad ogtihiin qatliga saddex qaybaa loo qaybiya qatl camdi ahoo kas ah iyo qatl shubhu camdi la yidhaahdo iyo mid la yidhahdo khaa yani qatl khaa la yidhahdo gaf ah saddexdaasaa loo qaybiya camdiga waa qofkan inaad dishaa ku talagashay wax wax dilaal aad maaragtay yaad ku samaysay yani toorey baa ku dhufatay xabadaa ku dhufatay wixii lamidaa ah wax wax dili karo ayaad si qasdan ugu dhufatay waa lagu qisaasayaa haddaysan awliyaa umuurkii ninkan la dilay dadkiisu ayan kaa cafinin qisaasta waa lagu qisaasi qisaasa la rabaa maxaa yeeley ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab allah wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla allah wuxuu leeyahay reer bani israiil isagoo ka warramayo wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binafs qisaasta marka waa shay jiro qof hadduu naf xaqdarro ku dilo waa loo dilaya hadduu shubu camdi yahay shubu camdi waxaa la yidhaahdaa yani qofkan inuu qofkan diluu rabo oo garaacuu raba ama dilo laakiin wuxuu la aada waxaan waxba dili karayni dhurbaaxyo ku dhufto maalan dhurbaxyo qof uma dhinto laakiin dhurbaxyadu uula qasday qasad buu u sameeyey camdi buu u sameeyey waa ku dhintay qofkii baa tegey iyo wixii lamid ul buu ku dhuftay ul yar boo ku dhuftay waa u dhintay kaasoo kalena waxaa shubha camdi baa la yidhaahdaa khaau waxa weeye midda saddexaad waa yani qatlulkhaa la yidhaahdo adoo meel ku shiish baranayo ama ugaar iska garanaya baa qof soo maray markaas xabadii ku dhacday ama fallaartii ku dhacday uma aadan jeedin qofkan khaa waxaad u qasaday maahan qasad uma aadan samayn ama shiish baa meel ku baranaysa ama ugaar baad raadsanaysay qofaa kasoo hoos baxay wixiibay ku dhintay kaasoo kale markuu noqdo khaa la yidhaahdaa waxaa weeyaan yani qisaas kama waajibayso labada adama qisaas ka waajibi mayso weyaan marka nafta yani qisaastaas nolol baa noogu jirta in la isqisaaso oo qofkii qof dilo loo qisaasaa nolosha nafteenna iyo badbaadadeenna ayaa ku sugan qofka muslimka ayaa waa lagu badbaada haddii qofkan qofka markuu dilo in la dilayo og yahay kuma dhiiranayo inuu qof dilo kuma dhiiranayo waa iska ilaalinaya waxay dhahaan culammada ay ka doodaan qofka qof diloo kale waalidka hadduu waladkiisa dilo ma loo qisaasaya aabbaa ilmihiisi dilo hooya ilmaheedii dishay ma loo qisaasay habartii iyo aabbihii culammadu waa isku khilaafaan qaar waxay leeyihiin maya isagaa sabab u ahaa ilmaha kasabkiisa u ahaa wujuudkiisau keenay loo qisaasi maayo laakiin culamo badan waxay leeyihiin maya waa loo qisaasayaa maxaa yeelay maadaama uu dilay waalidkii uu u qasday ilmahan inuu dilana waa loo qisaasayaa bayla marka masala mukhtalafa bayna alculamaa weyaan qolana waa uga shee qolana way diidan tahay weyaan qodobka saddexaad waxaa wa ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca qofka muslimka ahoo ridoobo oo diinkii ka tago hadduu qofku ridoobo oo diinta islaamka uu ka tago waa la dilayaa macnaha riddaa loo dilaya hadduu murtad iyo toobo keeni waayo waxaa loo dilaya riddatanaa loo dilaya markii yacni la dilo waxaa weeye jamaacat lmuslimiinu faaruqay muslimiintiibuu ka dhex baxay culammada waxayba leeyihiin isagoo kale tooba lama weydiiyey qaarkood hadduuba ridooboba oo diinka islaamka uu ka baxo laa yustataabu bay leeyihiin maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari ku sugnaa fii saxiixihi man badela diinahu faqtuluuh qofka diinkiisa bedelo dila weeye maxaa loo dilayaa sababta loo dilaya waa maxay waxaa loo ilaalinaya islaamnimadiisi iyo diinkiiba loo ilaalinaya dadka kale inayna ku dayanin qofkan haddii isagoo gaala oo adduunka ka tago oo murtada naartu ku waaraya si aysan marka muslimiintii kalena diinkooda uga bixin oo loo ilaaliyo oo diinkoodii islaamnimadii ugu jiraano berri aysan naarta ku waarin hadday galaanba oo dembigooda ku galaan ilaaladaa darteeda loo ilaalinaya wey culamada qaarna waxay leeyihin maya istitaab waa la weydiinaya tooba waa la weydiinaya tooba keen baa la leeyahy saddex maalmoodaa loo qaban soo tooba keena la leeyahy hadduu toobo keeno falilahi alxamdu hadduu tooba keeni waayo markaasaa la dilayaa bay leeyihin markaasaa la dilayaa marka dembi kasta kulligiina waa laga tooba keena sidaasaana saxiixa in tooba la weydiinayo toobadana hadduu tooba keena laga aqbalayo sawaabku waa sidaa wey kaafirka asliga oo kufrigan ku dhashay kaafirka ahaa hadduu soo soo islaamo murtadkii diinka ka baxay haddii uu soo islaamo kufriga noocoo doonaba ha noqdee towbadiisi waxay noqonaysaa towba maqbuula bay noqonaysaa qatligana waa ka kor waa ka kor hadduu soo towbo keeno qatligii iyo dilkiina waa laga kor yeelayaa weyaan waxaa keliya qofka markuu kufriga la yimaado oo toobo keeno yacnii laakiin kufrigiisi ou noqdo allah iyo rasuulkiisau caayo lawaa shay khataraw allahoo la caayo rasuulkoo la caayo wax sahlan maa ma laga tooba keeni karaa culammada maba laga tooba keeni karay leeyihin qaarkood laakiin waa laga tooba keeni karaa lanna ilaahay baa wuxuu odhanayaa ina allaha yakfiru dunuuba jamiica qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilahay dunuubtao dhan waa dhaafaa dambi ilaahay laga galana kufriga u weyn marka ilaahay dunuubtaasuu dhaafayaa sidaa darteed haddii ou allah intacaayo isagoo murtada uu soo noqdo toobo keeno waa laga tooba aqbala lianna ilaahay baa u cafinayo xayun baaqi wey nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu caayo oo wa yidhaahdo waa toobo keenaya qofka toobada waa laga aqbalay laakiin mar kasta ma noolaanayo waa la dila sababtu waa maxay ma noola oo ma joogo aadami leeyahay xaq aadami leeyahay allah isagaa cafiyey laakiin nabi maxamed ma uusan dhihin qofkii icaayo waan cafiyey ha la ogaado gadaashay ma uusan dhihin markuu noolaa wuu cafin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam dad badanoo nebiga caayay oo iska cafiyey baa jira uusan qisaasin laakiin bacda mamaatihi wa bacda iltixaaqihi ila arafiiqi alaclaa mar hadduu nebigeenna ilaahay u oobsaday kadib qofkii caayo toobada ha la aqbalo laakiin qatligii waa taagnaana waa la dilaya markas ma noolaanayo rasuulku qofka caayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka marka saddexdaa shay buu noo sheegay qof fayib oo zaniya qof qof dilay qof diinkii ka baxay oo jamaacadii muslimka faaruqay laakiin waxaa jiro arrimo kaleo lagu dili karo oo dhiiggiisa qofka muslimka uu ku bannaanaan karo maalan waxaa ka mid a ah qofka aabbihii xaaskiisa guursado aabbaha xaaskiisoo kale yuu guursaday maalan odagaa dhintay waa eedada aabbaha maaragtay oo xaaskiisii ahayd qofkii guursado waa la dilaya dhiiggiisu waa maarata waa bannaanya xadiidka imaam axmed iyo sunanka qayb ka mida ah ay wariyeen xadiid albaraa ibni caazib wuxuu leeyahay waxaan la kulmay abtigay oo abuburda oo calan wata baan la kulmay buu yidhi markaasaan waxaan weydiiy war xaggee u socotaa ciidanna ay socdaan markaasuu wuxuu yidhi rasuulkaa idiray wuxuu ii diray ilaa rajulin tazawaja imra'ata abiihi an aqtulahu o an adriba cunuqah nin aabbihii xaaskiisi guursaday ayuu nabiga ii diray inaan soo dilo luqunta aan ka soo jaro marka dhiiggii waa banaanaanaya qofkii yidhaahdo guursado yacni waxaana la mida ah, daatu maxram o dhan dadka maxaarimtaada ah la mid ah walaasha habaryarta habaryaraha eedooyinka maxaarim wixii laga xarimo idin waxaa weeye dil wey qatli baa ka ratimaya waxaa ka mida dadka la dilayo saaxirka qofka hadduu sixiroola noqdo oo dadka sixiro xaddu saaxiri darbatun bisayfi wa waa la dili saaxiroo noqdo dadkuu sixiro oo sixiroolo weeye isagana qatli baa u yaalla waa la dilayaa weeyaan waxaa la mid ahoo la dilaya qofka taarug salaadka salaad hadduu ka tago waa la amri tukaa la leeyahy hadduu diido waa la dilaya dhiiggiis waa bannaanya waxaa la mida qofka ayadoo dowlad muslima ay joogto madaxweyne leh qofkii inta jabhad ku noqday yidha anigana haddana ballan iyo beecaha layla galo madaxweynean ah ka garab istaago kiiyoo joogo mid garab istaagana yacni in la dila baa la rabaa maxaa yeele jamaacada muslimiintuu kala geynaya arrimahaasoo idil ayaa qatliga keeno oo dilka in la dilo taasoo arrimahaasoo dhan baa keenaya wya waxaan arkay risaalo yaroo uu farsoomaali ku qoray warqada yaroo uu qacay baa buug daabacay oo la yidhaahdo xukunka riddada maxaa ka run ah waa aragteen oo malaynaa buug saas meelaha la wareejinayo waa khatar wa buuggaas ninkaa wuxuu ku qoray khatar wa wuxuu diidayaa nusuustii oo dhan buu inkiraya wuxuu leeyahy qofka keliya murtadka ah oo la dili karo waa markii diinka markuu ka baxo haddana muslimiinta uu la soo dagaalamo oo ciidan uu soo watood wax dilo unbaa la dili karaa huu leeyahy oo buqaadda dadka la yidhaahdo oo kale ah ou noqdo buu leeyahy istidlaalkaasna wax ugu horreeyey ma jiro wax daliilo u haysta ma leh xadiidkii nabigana wuu inkiro man badala diinahu faqtuluuh oo bukhaari fii saxiixi lbukhaari ku sugan ayuu inkiraya weeyaan marka masaladaas waa masalo khatiira soomaalidana dad badan waxaa laga yaabaa buuggaasoo kale markay arkaan inay ku kadsoomaan ay cilmi ay ku iskaga kala baari karaanna aynan lahayn marka ninkaas waxaa weeye baabu dalaalabo dadka u furaya baadi waddadeeda u furaya naqdi baan samaynaa ku leeya naqdi maaha nusuus nusuus la inkira naqdi lama yidhaaho naqdiga waa shay bannaanoo in laysradiyo oo wixii khaldan la radiyo waa sax wey laakiin xadiid iyo aayaad qur'aana iyo wixii o dhan baa inkiraya iyo afcaashii nabigeen wuxuu samayn jiray macnaha wuxuu ka dhigay diinkii in ninkii rabana soo geli karo ninkii rabana ka bixi karo free ninkii raba wuxuu doono uu samayn karo buu ka dhigaya nin walba uu diinkuu raba qaadan karo bal waxaa ku jira buuggiisa haddaa akhrisaan wuxuu leeyahay muslimiinta waxaan kula yaabanahu leeyahay bilaadooda ma ogola in kiniisado laga sameeyo bilaadii gaaladana waxay rabeen inay masaajid ka samaystaan ma suuroobaysaa kuleeyahy gaalada beledkooda masaajiday ka dhisana waa ogolyihin kuwoodana kaniisad in laga dhisaa ma ogolo kuleeyahy waxa uu meesha ku qoraya da ahrisaa waa yaabaysa ninkaa qoray ya allah yahdiye ilahay soo hanuuniye xadiidkaas marka arrimahaas ayuu maaragtay nebigeena noogu sheegay saddexdaa arrimood ayaa maaragtay la rabaa qatliga saddexdaa keliya maahee arrimahaas oo kale oo kale aan soo sheegnay ayuu qatliga ku bannaanaan karaa weya alxadiidu alkhamis cashar can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli اllahi sal اlla alay waslama qaala man kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآkhiri falyaqul khayra aw liyasmut wman kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآkhiri falyukrim jaarah wman kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآkhiri falyukrim dayfahu rawahu اlbukhaariyu wamuslim alxadiidu alkhamis cashar xadiidka shan iyo tobnaad marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayra laga wariyey allah ka raadi noqdo can rasuuli illahi sal alla alay wasalam rasuulka alle ayuu maaragtay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi maarata rasuulka man kaana qofkii ahaada yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalintii qiyaamaha rumaysan falyaqul khayran wax khayr ha sheego ha yidhaahdo khayra ku hado aw liyasmut ama ha aamuso hadduusan khayr sheegayni ha ka aamuso waxay xun oo dhan iyo sharto dhan shib ha yidhaahdo waa qodobka koobaad waay waman kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir qofka allah yowm alaakhira rumaysanna falyukrim jaarahu dariskiisa ha karaameeyo oo ha qiimeeyo dariska xaqa ay ku leeyihin ha guto waa qodobkii labaad waay qodobkii saddexaad waman kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir qofka allah yowm alaakhira rumaysan falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo rawaahu xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu wa muslimu imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ayaa wariyeen xadiidka waxaa kaloo soo saaray imaamu axmed abu daawuud tirmidi ibnu xibbaan xadiidkaasi way soo wada saareen waa xadiid saxiix u jeedno min jawaamic alkelimna ka mid ah yacnii waxa uu noo sheegay waa khisaaru liimaan iimaanka khasladihiisa arrimaha uu ka kooban yahay ayuu noo sheegay camalka qofka uu sameeyo inuu iimaanka ka mid yahayna laga qaadanayo acmaasha inay iimaanka ka tirsan tahay laga qaadanayo maxaa yeelay qowlku waa camal qofka allah iyo rumaysan iimaan qof kale waa inuu khayr sheega ama aamusa camalkiiba khayr iimaankii ka mid noqonay jiiraanka iyo maaragtay martida oo la qiimeeyo la ilaaliyana camalkii wanaagsanay ka mid tahay weeyaan camalka wanaagsanay ka mid tahay sidaa darteed yacni waxa weeyaan xadiidkaa saddex qaybood buu nebigu ku sheegay qaybta hore waxaa la yidhi waxaa weeyaan qaybta hore waa qowl khayr qofka ha sheego hadduusan khayr sheegeenna ha aamuso hadduusan khayr sheegeenna ha aamuso leanna acmaasha iimaanka sideedaba acmaasha camalka iimaanka la yidhaha iimaanka gelayo imaa inay xaq ilaahay ku xiran tahay sida salaada waajibaadkii muxaramaadkoo laga tago khayrkoo la sameeyo shartoo la iska ilaaliyo oo qaybta hore ay ka warramayso falyaqul khayran oo liyasmud dikriga ilaahay wanaag dhan ah iyo inay ku xiran tahay xuquuqda addoommada acmaasha iimaanka labada unbay mid tahay xaq ilaahay leeyahay iyo xaq addoommadu leeyihiin xaqa alla leeyahay waxaa weeye khayr sheeg ama ka aamus wanaaggaas loo jeedo addoommadana waxaa la a yani ikraamu dayfka waa xaq ay kugu leeyihiin qofka martidoo la karaameeyo jiiraanka oo la ilaaliyo shartaada laga cishto waxay ka mid tahay acmaasha khayrka ah wey marka khayrka qofka waxaa la yidhi haddaadan khayr sheegayn aamus maxaa yeelay markaad khayr sheegayso khayrkaada waa lagu intifaacaya ummad badan baa wax u taraya khayrkaadu dad badan waxu taraa laakiin shartu waxa weeye haddaad qowl aan fiicnayn ku hadasho shar baa ka dhalanayso xumaan badanaana ka imaanaysa dhib badanaa ka imaanay kelimada marka nabigeenna wuxuu sheegay axaadiis badanoo saxiixa uu kaga waramo sida bukhaari oo kale imaam muslim iyo kulli ay warinayaan xadiidka bukhaari o abu hurayra ku sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina arajula layatakallamu bilkalimati min ridwaan illaahi laa yulqii laha baala يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا yahwi biha fii jahannam yani kalimaad qofka inuu ku hadlo kelimad buu qofka ku hadlaya ridaha ilaahay ka mid a ah. wuxuu rabbi jecel yahay buu afkiisa ka soo baxay kelimaddaa ilaahay jecel yahay markuu afkaada ka soo baxdo oo aadan agtaada qiimo weynba ka lahayn yaa waxaa la arkaa in ilaahay darajaad sare uu kugu kor yeelo buu yiri nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo dhacayso in ilaahay kelimad uu ka caroonayo oo agtaadana aan qiimo weyn ka lahayn inaad ku hadasho adi agtaada qiimo weyn kama leh laakiin allah bay caro gelinaysaa arrinteedana marka uu naarta jahanname la yidhaahdo oo ugu hoobto oo saa uu ku galaba maarata imaanayso marka sidaa darteed xadiidka wuxuu nooga digay hadalka tirada badan iska hadalka maalayacniga lanna hadalku saddex u qiybsamaa inuu khayr yahay inuu shar yahay inuu lahw yahay waa saddexdaa wey hadduu khayr yahay waa shay matluuboo lagaa rabo inaad samayso hadduu shar yahayna inaad ka hartaa lagaa rabo oodan samaynin haddii uu yahay lahwina inaad ka tagto xadiidkii aan soo marray min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacniih taasaa kuu khayr badan waidaa maruu bilahwi inaad ka gudubto ayaa la rabaa weya ibn abidunya wuxuu soo guurinayaa nin yaa wuxuu u yimid salmaan alfarisi saxaabigaasu u yimid markaasuu yidhi ii dardaaran dardaarankiisa wuxuu ka dhigay laa takalam buu yidhi ha hadlinba iska amus shibdhe dardaarankii wuxuu uga dhigay ii dardaaran markuu yidhi haba hadlinoo ku yidhi markaasuu yidhi suuragal ma aha qof dad nool dad la nool inuu hadli waaye bal ii dardaaran uu yidhi markaasuu yidhi yani mar haddaa dad la nooshaa laazim inaa hadashaa markaasuu wuxuu ku yidhi fain takalamta fatakalam bixaqin aw iskut xadiidkaanuu iltizaamaya haddaayba noqoto inaad hadasho ama xaq ku hadal ama iska aamo shibdhe labadaas buu mid ku sheega weeyaan marka sidaasay salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim ay axaadiista rasuulka u tabaqi jireen ibn abidunya wuxuu kaloo soo guuriyaa oo ka soo guuriyaa nin la yidhaha axnaf ibnu qays axnaf ibnu qays ayaa waxaa agtiisa lagaga sheekaysto oo la yidhi yacni inuu qofku aamuso iyo inuu hadlo keebaa fadli badan ayuma afdal asamtu aw inudqu hadalka iyo aamusnaanta teebaa labadaa wanaagsan ayaa agtiisa looga dooday markaasaa rag waxay yidhahdeen ag fadhiyey asamtu afdal inaad iska aamusto baa fadli badanoo wanaagsan jib tiraahdo ayaa fiican ba axnaf ibnu qays baa hadlo wuxuu ku yidhi annudqu afdal inaad hadashaa fiican buu yidhi maxaa yeelay wuxuu leeyahay lianna fadla samti laa yacdu saaxibahu fadliga oo aamusiddu ay leedahay aamus fadli bay leedahay wanaagay leedahay laakiin saaxibkeeda ma gudubto haddaa adiga aamusto sharti ka gaabsato adiga unbay ku amaha wanaagaas sharta a ka gaabsata adiga keliya ku anfacaysaaye cid kale u tallaabi mayso laakiin wuxuu yidhi wاlmantiqu اlxasanu yantaficu bihi man samica hadalka fiican marka hadal fiican markaa ku hadasho cid alle ciddii maqasho hadalka wanaagsan way ku intifaacda waxbay u tartaa marka haddaa hadlayso hadal wanaagsan ku hadal haddaadan hadal wanaagsan aadan ku hadlaynin ka gaabso oo shib ka dheh weeyaan marka qaybta koobaad man kaana yu'min biاllahi walyowmi اlaakhir falyaqul khayra aw liyasmut buu nebiga uga hadla waa wax wanaagsan soo maaha haddaadan khayr sheegayna ka gaabso maxaa yeele kelimaadkaada aad ku hadlayso waa ku xisaabsan yihiin miisaankay kuu gelayaan iyo marka miisaankaadii oo sharta ah ayaysan gelinayn khayrka ku hadal shartana ka gaabso waa qodobka koobaad wey qodobka labaad man kaana waman kaana yuuminu biاllahi walyowm alaakhir falyukrim jaarahu dariskiisa ha karaameeye buu yihi nabiga calayh isalaatu wasalaam karaamada macnaha maxaa loo jeedaa yacni jiiraankaada u ixsaan samee wanaag u samee yaa la raba inaad wanaag u samaysid waa la is amray qur-aanka allah wuu nagu amray fii suurati الnisa wاcbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa wbilwaalidayni ixsaana wbidi اlqurba wاlyataama wاlmasaakiini wاljaari di اlqurba wاljaari اljunubi wالصaaxibi biاljanbi ilى akhir اlaaya yacni waana la amray dadkaasoo dhan jiiraanka qaraabada ah jiiraanka kuu dhow jiiraanka aan qaraabada kula ahayn inaad yacni wanaag u samayso ixsaan aad u samayso ayaa la is-amray bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam jiiraanka aad uga dardaarmi jira dariska aada uga dardaarmi jira annagana waa arkaysaa laba laba cunugoo dariska isqaniinaayo dariraayo hooyooyinkiibaa soo safanaayo waa la dagaalamayaa soomaalida sheegaa dabeecaddeeda laba cunugoo darirtoo la kala ceshan karaa jiiraan dhan isku kala go-aya markaasaa waxaa laga yaabaa aabbayaashiina inay sameeyaanoo stationka inta tagaan ciddii dhamma xiraan qaarkood yidhahdaan ilmahaygaan waxay kusoo ciddii o dhan ba xabsi ku aruurinayan oo halkaa geynaya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixeynka ku sugan oo caaishii cabdullaahi bni cumar ay warinayaan wuxuu rasuulku yidhi maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwariuhu wuxuu yidhi malakuljibriil baa i yimi inuu ila dardaarmayo oo iiga dardaarmayo jiiraanka arintiisa xaqa uu leeyahay kama uunan zuulin ku celcelin aad iigu celcelinayo ilaa aanba u maleeyaba darisku inayba idhaxlayaan aniga dhexalkaygaba inay leeyihiin aan ictiqaadiyo saasuu leeyahay bal nebiga wuxuu gaarsiiyey xadiid tabaraani iyo abu yacla iyo a'imo fara badan ay warinayaan wuxuu gaarsiiyey inuuba qofka yidhi mu'minba ma aha laysa almu'minu alladii yashbacu wajaaruhu jaa'icuun qofka isaguna dhargay jiiraankiisuna ay dariskiisuna ay gaajaysan yihiin wuxuu rasuulku yidhi alayh slam muminba ma ahan buuri kaas mumin ma aha waxaa la rabaa yacni ixsaanka in xataa aan ka warqabno dariskeenna hadda dhaqankii gaalada wada qaadanay waxaa laga yaabaa labadeena dariska inaan gaalada haddaad tegtid isma yaqaanaan soo maha markaad tegtid jiiraan kale isma yaqaanaan intaasoo sanay wada degan yihiin wax ka dhexeeya ma leh irdaanu ka baxaa habeenkuu soo galaa wax cidcid la hadlaysa ma leh annagii dhaqankiioo kalaan qaadana layskama warqabo dadka ugu roon dadka masaajidkan isku barbarto masaajidda iyo jamaacadku iskugu yimaado laakiin jiiraanka jiradiisa inaan ka warqabno dhimashadiisa inaan ka warqabno baahidiisa inaan ka warqabno dhibka haysta inaan la qaybsanno waxyaalo badanaa nala ka raba waa xaq nala ku leeyahay wey waa aq jiiraankanoola ku leeyahay ilaa nusuusta waxay tilmaamtaa ilaa afartan bayd laga gaaro hadda haddaad tiriso xaafadaanoo dhanay gaaraysa afartanka bayd jiiraankaada afartan guri oo isku xigta tiri masaafo dheer waa ma sahlana halkaasay gaaraysaa marka bal wuxuu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis imaam muslim fii saxiixi ku sugan xadiis abi darin wuxuu yidhi yaa abaa darin saxaabigu la dardaarmay abu darow idaa abakta maraqa faakir maaaha watacaahad jiraana haddii aad xoogaa yaroo hilib inta keensato ama maraq inaad samaysato aad rabto maraqa biyaha u badi biyo badan ka dhig markaana jiiraankaaga wax ka sii dariskaaga wax ka sii gaarsii saasaa la rabaa marka aaduu nabigu uga dardaarmay calayhi salaatu wasalaam waxaa la mida dhibkaada inaad ka haysato dariska dhibkaada inaad ka ixsaan inaad u samayso iyo inaad dhibkaadana ka haysato labadaba waxay ka mid tahay ikraamka jiiraanka la karaameeyay ka mid tahay bal nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay dadka jiiraanka dariska dhibo iimaanba inaysan lahayn saddex jeeruu nabiga ku celiyey xadiikaas bukhaari baa warinaya fii saxiixii ku warinaayo xadiiu abi shureex wuxuu nebigu yidhi wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin saddex jeeruu dhaar welibu ku adkeeyey nebiga ilaah baan ku dhaartaye wax iimaan laga haya ma leh iimaan ma mana rumayn ilahay ma usan rumayn markaasay dhe man yaa rasuul allah yuu ya qofka saddexda jeer sidaa ku tiri waa kuma markaasuu yihi man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu qofka dariskiisu shidadiisa aysan ka badbaadaynin dariska shidadaada qofka aysan ka badbaadaynin iimaan ma leh buu yihi rasuulka calayh isalaatu wasalaam yacni wax iimaan uu leeyahay lama arka buu yihi marka waxaa la rabaa jiiraanka xaqa ay leeyihiin inaan ilaalinno waxaa la mid a oo xuquuqda lagaa rabo deriskaaga markay deris ku yihiin dad waxaa jira dabeecad maarata ah, dadka aan fiicnayn fusaqada u badan waxaa laga yaaba odayaasha markay xaafadaha ka maqan yihiin oo shaqada ku maqan yihiin inuu guryaha ku meereysanayo xaafadihii iyo islaamihii laga maqnaa iyo maanta o dhan uu sheeke iyo balaa usoo doonto ama jiiraan isagoo ama qaraabanimo ama waxbuu yimaada uu u imaanaya haweenka laga maqan yahay guryahooda in la galana waa xaaraam nabigeenna waa reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeele ninkii hadduu yimaado waa dhibsanaya ninkan inuu meesha gurigan ku arko ma ogolaanayo bal nebiga wuxuu ku tilmaamay dembi ilaahay laga galo qofka deriskaaga ahoo dadkiisa aa fara xumayso xumaan aan la aado xadiikaas bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay xadiiu cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu wuxuu nebigu yidhi yani waxaa la weydiiyey ayu dembi acdam nebigaa la weydiiyey dembi alla laga gala maxaa ugu weyni badan markaasuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqa inaa ilaahay alla la mida soo baryada u leeyahayo magangalka u leeyahayo sujuudda u leeyahay mid lamida aad samayso ayaa ka mida markaasaa la yidhi uma ayib dembigee kale ku xigo markaasuu yidhi an taqtula waladak khashyata an yacama macak ilmahaaga inaad disho baqid aad ka baqayso yani masruuf uma heli kara ilmihii waxaan siiye ma hayo sidaa darteed ilmihii waa dilahaya sida jaahiligai yeeli jireen oo kale inaad taa samayso wey midda labaadna midda saddexaada la weydiiya uma ayu baa la yidhi maxaa ku xigo markaasuu yidhi an tuzaani an tuzaaniya xaliilata jaarika dariskaaga xaaskiisa inaad ka sinaysato dunuubta ilaahay agtiisa ugu weynanka badanay ka mid tahay waxyaalahaas oo kale dhaqanka oo islaamiga haddii ummaddu qaadato waa lagu badbaadaa waa lagu badbaadaa weeyaan haweenka inta badan dumarka ayaa jiiraanka ay aada isku dhibaan dhibka xaggaas dumarku ka yimaada nabigeenna wuu noo sheegay xadii imaam axmed iyo xaakim iyo aimo badan ay wariyeen xadiiu abi hurayra nebiga waxaa loo sheegayoo la yidhi gabadha heblo la yidhaahdo tusalli leyla habeenkii bay salaatuleyl tukataa wa tasuumu nahaara maalintiina way soontaa wa fii lisaanihaa shayun tudii jiiraanahaa saliita yacnii carabkeedana qof carab dheer jiiraankii aad u dhibtaa darskeeday aad u dhibtaa cay iyo wax lamid ah, waa carabka ku dhibta nabigeennu wuxuu yidhi laa khayra fiiha khayr ma laha hiya fi nnaar haweenkaas naartay dhexdeeda ku suganta waa ahlu naar ayuu yidhi naarta fi naari baa layidhi yani naara loogu goodiye weeyaan markaasaa haween kale loo sheegoo la yidhi gabar kale ina fulaana gabadha kale haweentaasi tusalli lmaktuuba salaada faradka keliya shanta salaadood keliya tukataa watasuumu ramadaan tii hore faradkana waa tukanaysay habeenkiina salaatuleyl u taagneed soomaa maalintii soonkii faradkaana way soomaysay soon sunnaana way soomaysay haddana nebigu wuxuu yidhi fi naar naara loogu gudiyey sababtu waa maxay jiiraankeedii dhibi jirtay dariskeedii dhibaysa wey haweentan kale salaatuleyl maba tukataba shanta salaadood ay tukataa sunnadu ma tukato watasuumu ramadaan bisha ramadaanna waa ay soomtaa watatasadaqu bilawaar awaarka waxaa la yidhaahdaa waxay sadaqaysataa sadaqa hadday bixinayso xoogaa yaroo caano fadhi ah caano yaroo fadhi ah ayay sadaqaysataa ay bixisaa wax kaloo ay haysa maleh yani wax kaloo haysata male weli laysa lahaa shayun hayrahu wax kaloo sadaqaysata ma haysta intaa yartaa ayay la baxdaa walaa tu'di axadan laakiin qof dariskeeda ka midana ma dhibto walaa tu'di axadan cidna ma dhibta baale saasaa loo sheegay nebiga gabadhaas muxuu ku yidhi hiya fi ljanna yani haweentaas jannada ayay ilaahay agtiisa ku leedahay subxana wa tacaala marka jiiraanka oo la dhibo waxaa lagu mutaa cadaabaa lagu mutaa xaqiisa oo laga soo bixi waayo dhibaataa qofka gaaraysa marka waxaa la rabaa in aan sharteennana ka haysanno ixsaanna jiiraankii loo sameeya baa la rabaa qaybta saddexaad oo ugu dambayso xadiidka oo faqrada saddexaada ah, waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu alle iyo yowm alaakhira qofkii rumaysan qofka usoo martiyo ha karaameeyo yani waxaa la rabaa martidaada diyaafadoodii marti soorkiisi inaad hagaajiso maalinka kuugu horeeyo qofka horta imisoo marti yahay dad hadda arkaysa hebela marti o kuleeyahy waxaa laga yaabaa dhowr sano inuu gurigaada iska dhex joogo waa marti lagu leeyahay ma lama yaqaano martida waxaa la wa saddex maalmood ay leedahay maalinta ugu horeyso waa jazihii maalinka ugu horeeya waxa la rabaa marti soor fiican inaad u samaysa laba maalmoodoo kalena inaa ugu darto oo marti kuu noqdo wixii intaa ka dambe waa sadaqa aad adigu sadaqaysato unbay noqonaysaay marti lama yidhaahdo ikraamu dayfku waa dhammaada waa intaas saddexdaa maalmood wey nusuustaana tilmaamayso maxaa yeelay nebiga wuxuu leeyahy xadiis saxiixaynka ku sugan man kaana yu'min biاllahi walyowmi اlaakhiri falyukrim dayfahu jaa'isatahu buu leeyahy jaa-isadiisa waa maalinka koobaad weeyaan waa la weydiiye o la yidhi wamaa jaa'isatuhu maxay tahay abaalmarintiisu waa maxay yowma wa leyla habeenka ugu horeeya iyo maalinta ugu horeyso ayuu marti kuu yahay marka inaad si fiican u diyaafayso weyaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi wadiyaafatu alaaati ayaamin maalinka koobaad markii laga reebay saddex maalmood oo kale lagu daro ayaa martidii lagugu leeyahay wamaa kaana bacda dalika fahuwa sadaqa wixii intaa ka dambeeyo waa iska sadaqo weeyaan marka qofka martida ah waxaa la rabaa inaad xushmayso weji bashaashnimole ku qaabisho weji bacbuusnimo inaadan ku qaabilin oodan karaahiyeysanin oo soo dhawaysa baa la rabaa raashinka adiga la cunto farax aa kula cuntay sousan cidlo u dareemin hadal fiican inaad ku qaabishid waxaasoo dhan baa laga aa waa xaquu leeyahay w ilaahay baa siiyey waa ikraamu dayfa la yidhaahdaa waa xaquu kugu leeyaha weyaan haddii maalan adiga ad adoo musaafir ah musaafir ah laakiin ama jihaad fii sabiil اllaahi u safray ama wax yani maarata masaalixda muslimiinta ku maqan masaalix caama ku maqan ee aan dantaada shaksiga ahayn haddaad dad usoo martido oo dadka ay kaa seexdaan inay ku marti sooraan ay diidaan maxaa ku leedahay ayadana waxaa nooga jawaabaya xadiid saxiixeynka ku sugan adii xadiidu cuqbata bni caamir wuxuu yidhi cuqbat bni caamira ah wuxuu ku yidhi rasuulka waxaan ku nidhi annagu waadna dirtaa rasuulka ilaahi jihaad baa noo dirtaa markaasaan dad yaa la degnaa markaan dadka aan u tagno marti u noqonnona nama marti qaadaan maxaan samaynaa rasuulka ilaahay maxaan samaynaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii aad dad yacnii qoom inta u tagtaan aad la degtaan wixii idinka aad u baahnaydeenoo marti soorka ay idin siiyaan ka aqbala hadday idin siiyaan idin sooraan ka qaata laakiin haddaynan samaynin oysan idimirtisoorin wuxuu yidhi fakhuduu minhum xaqa adayfi aladii yanbagii lahum martida wixii suuragal u ahaa ay lahaayeen xaqay ku lahaayeen ka qaata waxaa la rabaa xoogaa markaasoo kale ilaa maslaxad muslimiina ku maqantee hadduu kuu diido waad ka qaadanaysaa waxaadi xoog yani baad qaharna uga qaadanaysa saasay xadiidkaas uu tilmaamaya laakiin culammada markay fasiraan waxay leeyihiin qofka qahri inuu xuga qaato la rabaaye waa qofka masaalix horta waa inuu musaafir yahay laba waa inuu masaalixda muslimiinta caamka uu ku maqan yahay baa la rabaa sidaasoo kale uu masaalix yahay laakiin hadduusan masaalix almuslimiin aysan ahayn maslaxad caamuu ku maqan yahay aysan jirin waxba kuma laha qahri ugama qaadi karo weeyaan sidaasay culammadu ku fasiraan waxaa kaloo maaragtay eh, culammadu yidhaahdaan qofka a kusoo u soo martiday haddii aad og tahay waxa adiga uu ku siinaayo inay yihiin wixii isaga iyo ilmihiisa iyo yararka ay cuni lahaayeenos wax kale uusan haysanin wax kale uusan haysanin intuu isaga ilmihiisa quudan lahaayeen keliya inay tahay waxa uu ku siinayo markaasoo kale inaad u martiin baa lagaa rabaa oo aad ka tagta baa la doonaya inaada marti u noqonin ood faraha uga qaado ilmihiina ay ku dhibtoonayaan wax kalena aysan haysanin adiga inaad meel kale wax ka raasata baa la rabaa marka ikraamu dayfkana waa arrinkaas weeye waxaana la ka rabaa dadka muslimiinta ah waa camalka iimaanka ay ka mid acmaal aliimaanu soo gelayaa xuquuqda addoommada oo la gutaahi waa min acmaal aliimaan weeyaan marka sidaasuu xadiidkani leeyahay alxadiidu alkhamis cashar xadiidkii shan iyo tobnaad marwiyin can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيه wasalam abu hurayra ma nebigu ka wariyey qaala nebigu wuxuu yidhi man kana yu'min biاllahi walyowm اlآakhiri falyaqul khayra aw liyasmut qofka allah yowm alaakhira rumaysan khayr ha sheega ama ha aamuso waman kana yu'minu biاllahi walyowm اlآakhiri falyukrim jaara qofka allah iyo rasuulkiisa rumaysan yowm alaakhiro jaarkiisa dariskiisa ha karaameeyo waman kaana yu'minu biاllahi walyowm اlآkhir falyukrim dayfa martidiisana ha karaameeyo qofkii allah iyo rasuulkiisa rumaysan rawahu الbukhaariyu wamuslimu hada wbillahi towfiiq wsala اllah wslm cala nabiyina mxamedi wala ali wslam